gadaashooda uu ku dhunto muslimkii dilahayay ee la dagaalamay buu kaga dhuumanaya fayaquulu alxajaru wاshajaru dhagaxiyo geedkii waxay odhanayaa yaa muslimu hada yahuudiyun khalfi muslimow kani waa yahuudi gadaashayda taaganee tacaala kaalay oo faqtuluu dil ila alqarqada geedka caligaroobka la yidhaahda mooy ama geed yahuudka soomaalida u taqaano fainahu min shajari lyahuudi geedaha yuhuudu ka yahay yuhuudda taageerayu ka mid yahay ama ayaguba ay daneeyaan xayawaanaadku qaybaha gaalada la safta dhirtuna waa la mid xayawaanka gaala la subta wasaqaad soo marteen dhirtuna hadda waxaa ka mid ah geedka qarqadka la yidhaahdo mutafaqun calayh idan waa min calaamaati saacay ka mid tahay asuqra in muslimiintii ay dagaalamaan gaaladu oo yuhuudda ah kadibna geedu xataa ay sheegaan oo ay baahiyaan waxaa kaloo ku jira ilaahay subxaana wa tacaala awoodiisa oo dhirta inay hadli karto oo geedkiiyo dhagaxu markay hadlahayaan bilisaan ilmaqaal bay ku hadlayaane bilisaan ilxaal maaha aduguba allah ka hadashiiyey geedaha iyo jamaadaadkuna haddii rabbi subxaanahu watacaala awoodda hadalka u geliyo waa hadlayaan wain min shayin laa yusabixu bixamdi walaakin laa tafqauna tasbiixam oo kale weeye muttafaqun caleyh hawshaana marka waanu la gaari doonaa weli laakiinse dhicin wcanhu can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam wladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay laa tadhabu dunya adduunyadu ma tagaysid adduunka lama roga ayaa laga wadaa xataa yamura arajulu cala alqabri ilaa uu ninku uu soo maro qabri iyo xabaal buu soo maraya fayatamaraqa uu ku galgasho calayhi cala alqabri wayaquul uu yidhaahdo yaa laytanii shallaytee kuntu makaana saaxibi hada alqabri alla tollo ayay ninkan qabriga ku jira meeshiisa anugu maangaloo laygu bedelo odhanayaa walaysa bihi diinu eraygaas iyo qoomamadaas shallaytadaasna ooma geynayso diinkiisa u cabsaday iyo diin jacayl walaysa bihi ay bishaqsi addiin diinu ma hayso iimaan ma hayo maa bihi ila waxaan balaayo ahayn oo ka dhawaajisay ama qoomamada iyo ka keentay ma ay jirto riwaayada kale xadidka caddaynaysa maa bihi xubu liqaa illah meesha ah laysa bihi ddiinu riwaayadii kale waxay ahayd maa bihi xubu liqaa illah ninkaa wuxuu geeridiiyo wadka u codsanayo ma aha uu jecel yahay inuu ilaahay la kulmo uu geeriyoodee adduunya naftu u keentay fitan iyo balaaya lagu sii daayey ila albalaau waxaan balaayiii masaa'ib ka ahaynoo ka dhawaajinaya ninkaas geerida eh, eh, tamaniyey ma uu jiro muttafaqun alay marka fitanka iman doona ayaa uu nabigu ka hadlaya alayhi salaatu wasalam mararka qaarkood bay dhacaysaa marka hadda dagaalihii sokay qaybo ka midoo kaliy markay baahidu badatay xanuunuhu bataan macaluushu dadka qaarkiina adduunyadu intay ka siid calayso ay ishabaaraan yaa laga yaabaa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu اllahi sal lay wslam laa taquumu الsaaca qaybta ah maa bihi xubu liqaaءi illahi riwaayada ayad waxay tilmaamaysaa in geerida wadka loo codsan karo loo tamaniyi karo haddii aad fitna diineed ka baqdo oo adduunyadu inay ku fitnayso oo diinkaadii wixii kugu dhimana ay ku dhaafiso aad ka baqdo in wadiyo geeri la baryi karo oo la codsan karo la tamaniyi karo ayaa ku jira baxdigan axaadiitii ku saabsanayd baynu ku soo maray waxba kaga noqon mayn qala qaala rasuul lah sal slam laa taquumu saacatu qiyaamadu dhici mayso xataa yaxsira ilaa uu ka faydmo uu ka dhaqaaqo alfuraatu webiga furaad la yidhaahda ciraaq ku yaala can jabalin min dahabin qow iyo buuro dahab ah isagaa ka kachaya biyihii baa guraya markaasaa waxaa soo baxaya dhulkii iyo dixdii hoose iyo ciiddiisii webiga marka dahab buuna noqonaya xataa yaxsira ilaa uu ka kaco uu ka faydmo alfuraatu webiga in la yidhaahdo can jabalin min dahabin qow dahaba yuqtatalu caleyh oo laisku laayo lagu dagaalamo anaa nin walba inuu wax ka qaatuu doonaya kii kaluu dilaya fayuqtalu min kulli miatin boqol kasta waxaa ka dhiman iska dilahayaan ayagoo ku dagaalamayo dahabka ee fidnada adduunyadaa ah, tiscatun wa tiscuun sagaashan iyo sagaal baa dhimanaysa hal mid baa badbaadaya fayaquulu kullu rajulin minhum sagaashan iyo ama boqolkaa nin walboo ka mida wuxuu isleeyahay markuu dagaalamayo ama uu wax doonanayo lacaliya an akuna ana anju waxaa laga yaabaa anu inaan badbaado boqolka ninka ka badbaadaya dahabka heli doono anugu inaan ahay taa waxaa ka muuqata marku xog baysii hayeenba dahabkaa faydmaye ee furaad ka bixi doono in lagu dagaalami oo aad loogu lee'ani oo lagu maran oo hal nafarun boqolkiiba hal nafar ka badbaadi xogta waa la haya laakiin adduunyo jacaylkeeda waxyaaba badan baa loo dardaraa wad iyo geeri baa loo dardari wax badan baa loo bi'iya marka xogta ina hayaan baa ka muuqata lacalii lacallo bimacnaa casaa weeye hadda waa laisku bedelaa dhib ma lah an akuuna ana anju inaa anugu noqdo ka badbaadaya ayaabaa dhici karta wa fii riwaayatin yuushiku waxaa dhow an yaxsira inuu ka faydmo alfuraatu webiga furaada can kazin kayd oo min dahabin dahaba oon macaadin kalaba ahayn oo dahabkii qaaligaa ah nabigu wuxuu ihi faman xadarahu xilligaa ninkii soo gaadhay dahabkaasi goobjoog u noqda falaa ya'khud minhu min adahabi shaya waxba ka qadan waa fitno maxaa yeelay wax dili ama lagugu dili adduunyo adugu aad dad marhinaysood ama lagugu dilay maxaad ka dooni waa sagaashan iyo sagaal baa dhimanaysa sagaashan iyo sagaalkaasi marka waxna waa dilahayaan ayaguna waa la dilahayaa ayaguna waxbay laynayaan boqolkiiba marka dilid iyo wax dilidba iyo la dilidba waxaa ka soo bixi weye hal ka badbaaday marka waa aafo wey diin baa loo dhintaaye adduunyo adugu aadan lahayn oo ilaahay meesha ka soo bixiyo fitna ah, nabiguna kaaga digay iska ilaali wey muttafaqun calay lama gaadhin hawsha weli ma dhicin wadaaddaa laakiin isku day xadiidka inay awilaano ay ka dhigaan waxyaabaha hadda dhacay shidaalka iyo naftada laysku laynhayo buushii ay ku soo duuleen ciraaq ilaa amminkan dhammaanla khaliijkao dhan ba hadda uu hurayo yukrain ka dilaacay waxaasoo dhan waxaa laisku hayaaba dhan waa hawla shidaal buu dagaal ku salaysan yahy shidaalkuna waa dahab silloon hawshuu nabigu sheegay way taallaa fidnadu ciraaq bay ka bilaabato furaad bay ka bilaabato cirifka adduunkana sii maraysa wayna soo noqon ilaa la madho oy dagaalihii waaweynaa qarxaan oo dagaalkii laba saddexaad adduunka uu qarxo oo nukliya lasu isticmaalo warka wadaaddaa daldalaya oo fitanka hadda casriga ka hadla laakiin inuusan imanin bay u eg tahay وcanhu qaala samictu rasul sl slm yaquulu yatrukuuna اlmadiinata dadku madiinay ka tegi doonaan madiina nebi maxamed alayh الsalaaة wasalaam calىa khayri ma kaanat iyadoo xilligay u wanaagsanayd ah iyadoo ku sugan xaaladii u khayr badnayd xagga nabadda iyo nicmada iyo diinta iyo caasimadnimadka laa yakhshaaha ma daboola yani ma soo gelaya madiino xilligaa ay dadku ka qaxaan ay ka tagaan ila alcawaafi cawaafida mooyaan cawaafidu waa xayawaanka tulaab risqi baa la yidhaahdaa cawaafidu marka waa waxyaabaha irsaaqadoonka dhurwaaga iyo dawacada iyo waxyaabaha habeenku gobol ku dhaco soo holeele xaafadaha iyo meelaha la deganya soo aada ee calafka raadinaya cawaafid la yidhahda shimbiraha ka mida haada ka mida waxaasoo dhanba yuriidu wuxuu nabigu u jeedaa cawaafi wuxuu ka wadaa cawaafi sibaaci waayr duwaaga kiisa nacfidoonka iyo haada keeda waxdoonka ah bimacnaa waxaa iman hadde xayawaan baa imanoo cayaan baa imanoo xamaarataa imanoo shimbir duulayaa imanoo dugaag iyo cududbu waa imanayaan nabig wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam waakhiru man yuxsharu ruuxa ka u dambeeya lasoo xashriyae qiyaamo la keeno waxaa weeye raaciyaani min musayna laba adhi jir oo reer musaynaa niman adhi dhaqataa oo reer musaynaa weeye yuriidaani almadiina madiinay doonayeenoo ay rabaan inay yimaadaan iyagoo adhigoodii wata yanciqaani bihanamihima iyagoo adhigooda u heesaya u yeedhyeedhaya kaalaya xaaxad ka haya fayajdaaniha waxay helayaan madiino wuxuushan iyadoo cidlo ah, wuxuushan iyadoo cidlowday waxshigu asalkiisu waa meesha bannaan waa khalaha fadaaga bannaan weeye dugaagan iyo cidooda ku nool waxaa waxshi loo yidhi dhul cidlo ah oo wax joogo jirin bay ku noolaata oo godod ka qoodata ama geedo hoostii gasha waxshigu marka tawaxushka iyo waxshigu waa khalaha iyo ciirsalha weeye fayajidaaniha waxay madiine helhayaan labadii nin ee adhiga watay ee adhiga u heesaya ama kaxaynaya u yeryeerhaya wuxuushan waxshan iyadoo cidlo khala ah oo banaan xataa idaa balaqa markay soo gaadhaan aniyat alwadaaci karinkii laysku sogotiyi jiray khara calaa wujuuhihimaa afaf bay u dhacayaan wejiweji bay u hobanayaan nafti baa ka baxaysa wey muttafaqun calayh xashrigaasi marka waxaa loo wadaabay leeyiin waa cidda uhor u dambaysa dhiman doontaa wadaadday ku fasirahayaan oo nafkhatu sacqi walmowt baa halkaa ku qabanaysa ayaga ninka u horreeye maqlhayeyna waa nin soo maraxalayo waa nin geel darkii hagaajsanayay iyo dhoobadii ayaa uhor markaasa uhor nafbaxaayay waxaana u dambeeya labadan wadaadee reer musayne xayntan kaxaynay macnahaasa marka xadiidka ku jira xashrigu inaad naftu ay u dambayso ayaa waxa keenaya haddana nashriga xashrig inaad u dambayso saasay wadaadaha qaarkood leeyahy almuhim waa min ashradi saaca qaabka wuxuu dhici lahaa adduunka loo rogi lahaa qayb ka mid unbaa lagaa tusay muttafaqun calayh wa can abi saciidin alkhudri radi allahu tacaala canhu ana nebi sal slam yakuuna khaliifatun min khulafaa'ikum fii aakhiri الzamaan calaamadihii waaweynaa ee qiyaamaha dhiciddeeda ah weli wax la helay ma jiro waxaynu dhex taaganae socda ilaa maalinka nabiga lasoo diray waa calaamadii yaryarkaha nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam in la soo diro rasuul uu noqdo ummadda diinka u gaadhsiiyo waa min calaamaati saaca asuqra kii nabiga calayhi salaatu wasalaam bicudtu kahaatayn marka waagaa laga bilaabo ilaa yowmina hadaa waxa socdo waa hordhacyihii iyo tusaalooyinka ku tusahay adduunku inuu gebageba yahay oo uu rogmanayo oo laga dareerayo calaamadaha waaweyn ee qiyaama inaan qarka u saarannahay oo ninkii markaa nool isagoon dhimannin ay dhici laga fahmahayo waxaa ugu horeeya mahdiga khuruuju lmahdi oo adda caqiida asalaf oo ahlu sunna xaqiiqa jirta inuu yahay ah isagaa ugu horeey wixii ka dambeeyo dhan marka waxaa weeye ee waaweyn waa calaamatu saacati اlkubra ilaa ay daabadu soo baxdo oo la istiimbareeyo oo ninkii gaala gaalnimo wajiga laga saara kii kale saa lagu kala noolaado kadibna suurkaba buunka la yeedhiyo wax yar kadib وcan abi saciid اkhudri radi allahu tacala canhu ana الnabiya sal اla alay slam qaal yakuunu waxa ahaan doona khaliifatun madaxweyne oo min khulafaa'ikum madaxdiinna ka mid ah fii aakhiri الzamaani dabayaaqada adduunka yaxu lmaala maalka hoobin doona cantoobin doona walaa yacudu aan tirinay ninka wuxuu u doontaa wuu u cantoobinayaa waxay siiba khaliifow qandiga u dara u dara baaldiga u dara dhilka u dara suuska u dara waa saas maba tirinayaba yani xoolihii baa badanaya dadkuna way yaraanayaan bacdu sl waxay ku fasireen sayidina cumaan khilaafadiisii bay ku fasireen hantidu aad bay u badatay ilaa dadka qaarkood lagu kari waayo warqaata mushaarkiinna iyo caiidinna qaata iyo faygiina wax ka qaata caagiina wax ka qaata lagu kari waayo haddana may waa cumar cumar abdilcasiis weeye alkhaliifat arashid weeye sida raajixa laakiin inuusan weli imanin baa loo badan yahay maxaa yeel cumar tirin jiray waxaa u badnay inuu tiriyo way dhacda maalmaru dad u xaabiyey abubakar baa biduuni tira dad u qaaday xadiidkii jaabir waani soo marray cumar baa u qaada tirinin laakiin ninkan dhaqanka ay u tahay ee iska daldalahaya weli inaan la helin uusan imanin baa loo badan yahay cumaanna lagu fasiray sayidina cumaan ibni cafaan radi allahu tacaala canhu cumar cabdicasiinna waa lagu fasiray alumawi alaamaday ka mid tahay maxaa yeele adduunku markuu maalku bato dadkuna waa yaraanaya amniguna waa yaraanaya adduunye wax lagu falayma marka cid kaa qaadanba ma jirto waxaynu gaari doonnaa nin dadka xoolo lagu baryo le maxamed ku fal xaggeengeey suurka waa la afuufahayaa marka waxaa weeye adduunkoo cidhiiryamay naftii oo wakhtigaoo yaraaday xoolihii oo batay amniga oo yaraaday nin walbood wadnaha farta ku haya maxaa yeele waxaa adduunya la kaytada la jecel yahay marka laga wacaalqabe la rajaynayo wakhti dheer iyo cimri dheer iyo dilada markay ku hor socoto oo filinkaa shidan yahay markaasaad baasha nafta iskaga qaadaa mar soo urursato damba kama lihid saa darteed markaad aragto ilgeri leedahay dadka adduunyada danaynhaya isdaba taagan baabad la yaabi soo urursani dembigaadoo dhan xusuusani waad rajo dhigi baalkii foofahay xaggaa jiroo dhan baa soo urursan ilaahw cafi ilaahw ii dhaaf wixii qayliyi wixii ooyi wixii xoolo u hadhay hawl damba kama lihin biniaadamku waa hawshiisu inta hore uusanka taagaay mar haddii la qabto oo la baqoojiyo waa citaal gaaban yahay rawaahu muslim wcan abi muusa alashcari radi allahu tacaala canhu ana اnabiya sal lay slam qaala subanu wuxuu yidhi laya'tiyanna cala اnnaas dadka walle waxaa soo mari doona zamaanun xilli yatuufu arajulu ninku uu la wareegahayo fiih fi zamaani bisadaqati min adahab sadaqada uu bixiya dahabka ayd buu la wareegaya waryaa iga qaata falaa yajidu ma helayo axadan aadame yaakhuduhaa minhu ka qaata sadaqadii ka aqbala wa yura arajulu lwaaxidu waxaa kaloo la arki doonaa akhru zamaanka nin keligii oo yatbachu ay raacayaan oy daba taagan yihiin ka dhigan hayaan weli iyo gacal arbacuuna mra'atan afartan dumara wa fii riwaaya hamsuuna mraa konton dumar ah yatbacuhu arbacuuna mraa maxay yaludna bihi way magan gelayaan way maciin bay ka dhiganayaan gacal iyo tol bay ka dhiganayaan min qilati rijaali ragga yaraantiisa awgeed iyo wa karati nisaai dumarka badnaanshooda awgi rawaahu muslim xadiikii anas baa cadeeyey fi saxiix buhaari iyo muslimba min ashraad الsaacati an yaqiila اlcilmu wayadhar اljahlu calaamadaha qiyaamada waxaa ka mida in cilmigu yaraado jahligii aqoondarada diineedna ay faafto oo dadku caamo u bataan wayadhar الzina zinaduna ay muuqato oo bannaankaba lasoo dhigto sharciya loo samaysto watakura الnisa dumarkuna ay bataan wayaqiila الrijaal ragguna ay yaraadaan xata yakuuna lihamsiina imra'a alqayim alwaaxid ilaa konton dumar ah uu mas-uuliyadoodu iyo maamulkooda uu la wareego hal nin oo keliya raggii baa dhammaanaya dumar idan xabad baa layn oo dagaalaa layn oo fitan baa layn hadda waxa adduunka dhammaadayaa u badan rag meel kale baa aadan soomaaliya fiir ku dhammaada haddii meel dhib ka dhaco waxa oo leeyahay boqol ruux ku dhimatay siddeetan waa rag waxaa doomaha fuule maraakibta fuule badaha jiraya dhammaanaya boqolkiiba sagaashan iyo sagaal iyo nus waa rag hadday laba qabiil isku yaacaan waxa isla baabi'in waa maxay waa rag xagga dhalashadana dumarkii raggu dumarka badan ama way siman yihiin markay siman yihiinna ay dhashaanna xagga koritaankana caruurta ku le'atee ku dhimata saqiirnimada wiilasha u badan dib taarikhdu u ahriya xataa qolin dhakhaatiirtaa wax kale iska badaaye ilmuhu markuu buduq soo yidhaahdo ilaa uu ka hana qaadayo carruurta saqiirnimada ku leeaad raggaa u badan labkaa u badan dhadigu waa badbaadaan saa wiil la sii wado oo dhintay oo remiy ah inaad aragto gashaanti la sii wado inaad aragto waa yarta saa u garan maysaan tusaalen gashaantida kuma kaxsani sideedoo meel kasta waxa ku le ku dhimanaya waa rag markuu hal siimaya tiradu way isguraysaa markay isgurto waaga dambe konton dumar ah walaalkooda iyo ninka adeerkooda waalid ama bixiye ama meheriye ama mas-uulka ay miciinsadaan hal nin noqon doonaa saasay ragga u yaraanaya raggii baaba'aya marka iyagu xeer ilaaliya looma samaynaya maxaa loo samaynaya xuquuqu rijaal weli maqashay hay-adda ilaalinta xaqa ragga ma haysaan maxaad haysaan laakiin howlo shaydaan wey shaydaan warkii shaydaan baa meesha wax ka wada bini aadan ha moodin suuro bashar bay leeyihiin waa shayaadiin wey rawaahu muslim وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا nin reer bani israa'iila ayaa nin kaloo reer bani israa'iila daar ka iibsaday ishtaraa rajulun min bani israa'iil min rajulin min bani israil aakhara caqaaran ay daaran caqaarku asalka hantida maguuraanka la yidhahda laakiin hadda guri baa loo jeedayo dhul buu ka iibsaday fawajada aladii ishtara alcaqaara kii iibsaday dhulkii wuxuu helay fii caqaarihi dhulkiisa wuxuu ka helay jaratan ashuun oo fiiha dahaban dahab ka buuxo guriguu iibsaday wuxuu ka helayba ashuun budh ah oo afka oo dahab ka buuxo faqaala lahu اladii ishtara alcaqaara kii marka iibsaday daartii yaa wuxuu ku yidhi baayici daarta asal iska lah milke warkaalayo dahabkaada qaado hud dahabaka dahabkaada iga qaado nio dahabkaada la tag inama ishtaraytu minka alard anu dhul baan kaa iibsaday ashuun dahaba shuqul maana ku maana ku wada hadline niyahow dhulka anaa iskale waa kaa iibsaday laakiin dahabkaada iga daldalo walam ashtari dahaba dahabka maanan iibsanine waqaala aladii lahu lard kii dhulka iska lahaana wuxuu ihi marki hore lahaa hadda ma aha marki hore baayici wey waa baayici inamaa bictuka alarda wamaa fiiha warniyaha degdegeeni markaan kaa gadahay dhulkaan maxaynu ku heshiinay dhulkan iyo wixii dhex yaallaba baan isku ogey marka anuu dahab kaa qaadi maayo ashuun dahabana daldalan waxaan lahaynna kaa qaadi maayo kiik warxuun dahabkaada dhaafi maanaga noo keena wixii ka dhacay arki lahaayeen fataxaakama ashuun dahaba laisku baryaayaa ashuun dahaba oon cidda kugu haysan kule war iga daldalo yacni ammaanadii iyo diintii dadka ay lahaayeen baa laguu tilmaamaya baa laguu sheegaya oo nabigu sheegay calayh isalaatu wasalaam fataxaakama waxay u xukuntameen oo gartoodii u geysteen ilىa rajuli yani nin qaadi ou tageen alimaam albukhaari rajulkan loo xukuntamay qaadiga ee garta loo geystay wuxuu tilmaamay inuu ahaa nabiyulaahi daawuud muxuu ku tilmaamay xadiidka sidaasuu u wariyay wuxuuna ku keenay fi axaadiii ambiyaai bani israiil buu ku dhex wuxuu ku tilmaamayaa riwaayad inay jiraan laysa calaa sharطihi laakiin tilmaamaya rajulkani inuu yahay rasuul ama nabi nabilaahi daawud baa lagu sheega weliba halkaasuu isagu tilmaamay wali waxay dhaheen wuxuu ahaa qaadi qudaadi dulqarnayn rag mu'arikhiin oo raggii horaa weliba keenay bisanad ku keenay qadiyadaas ayib sayduna noqotee faqaala aladii taxaakamaa ilayh qole waxay dhaheen inuu nebi daawuud yahayna daliil looma inuu dulqarnayn qaadikiisa degay looma hayee nin loo xukuntamo muxakam la mar hadduu muxakam yahayna masaladii fiqihayda ataxkiim fi shariica alislaamiya loo odhan jiray kala baxeenoo in laba ruux laba shakhsi oy wax isku qabtay iyagoon qaadigii weynaa ee maxkamaddii weynayd aadin in wadaad masaajid iska dhex ama meel iska jooga ay hebelow maadaamaad aqoon diineed leedahay waxaan rabnaa inaan anigi hebel baa ishayne gartaannadii kuu dhibin kala xukun oo markuu kala xukumay ay laazim tahay inay ku qancaan wuxuu xukumay waa ra'yu ljumhuur annaga shaaficid waadna ogtihiin ra'yi waxaan leenahay inay fatwo tahay osan laazimo ahayn oo birida alfariiqayn mooyeene aysan ra'yu lmuxakami uusan ahayn mulsim sayiduna noqotay waxaa weeye labadii wadaad ee guriga kale iibsaday ninbay u xukuntameen qaadi ah ama muxakam ah faqaala ma alfarqu bayna alqaadi waalmuxakam qaadigu waa nin shaqada loo idmadoo loo dhiibayba wa haya a mukhawala lilfasli bayn annaas fadli اnisaacaat muranka inay soo afjaraan ay xukumka gaadhaan byaa loo xilsaaro oo mas-uul ka yihiin qaadi kaasaa la ama muxakamku waa ninaan xilli qada aan haynin oo iska culamo ama aqoon diineedle oo xataa nin caamaya ah marka qaarkood hawlahay caamadu xukumi karaan howlaha adduunyada iyo anig hebelkii soo horeeyey iyo xogtaad haysa nagu kala xukun way gelaysaa marar badan ninkii marka u say kana u tawarucahayo kana uu isu dhowrahayo ee niman qiimo badan u yihiin wuxuu yidhi iska badaayo xukumi qadiyadiina sulxi baan ku dhammaynaya howl wanaagsan wey ninka qaadiga ah waxaa la rabaa marar badan in masaa'ilka uu sulxi ku dhammeeyo xukumka aad ridaysa birta ku goynaysa marar badan wuxuu keeni karaa dadka dhexdooda maadaama diinki laga tegay oon shareecadii aan loo dhagawadanin in badan ka mida dadka qaarkood markaad sulxi ku dhammayso sulxigu waa qayb shareecada ka ee soomaalida waxay u haystaan keliya sulxigu inuusan xukunkaba shuqul ku lahayn maya sulxi naga daay na xukun bay ku wa sulxu khayrna ilaahay baa leh waxay leeyiin asulxu sayidulaxkaam axkaamta la rido sulxaba ugu fiicanba sayidina cumar wuxuu odhan jiray dadka qaraabada ama faamilkee cashaairta ay wada dhashay xigaalada ah hadday qudaadiisuladhi hadday idin yimaadaan sulxi ku dhammeeya hawshooda ma ogolayn dadka qaraabada ah in xukumka uu diidi jiray xogo waxay keeni boor inay isku dhacaanoo hodhow hebel waagiisa maxkamadda ila fulay ma maanaa hebel qaraabo noqonaynaa maxaa naga dhaxeeya meel xun bay ka gaadhi laakiin marka hawsha sulxi lagu dhammeeyo sulxi waxay moodahayn weli inaan maxkamad la geynin oo asagu khiyaarkii wuxuu cafiyey oo uu ka tegay xanaaqi maayo kici maayo odaygu nin qaado caqli badan buu ahaaye faqaala aladii taxaakamaa ilay ninkay garta u dhiibteen wuxuu i qaadiga ama muxakamka alakumaa walad ubad ma leedihiin warbaayici mushtariyow ubad ma leedihiin faqaala axadumaa midkood wuxuu yidhi liya hulaam anuu wiil baan leehay waqaala aakharu kii kalena wuxuu yidhi liya jaariyatu anna gabadh baa la ii joogta qaala wuxuu ihi qaadigii ankixu lghulaama aljaariya wiilka gabadha u guuriya kharashka aad guriga ku dhisaysaanna ashuunkan aad ku haystaan ka dhiga suma adu maydin diidin adna waa diidaa ashuunkan ku kharash gala iyo reerkaas wa wiilkii gabadha naftooda minhu min الذahabi watasadqa xaggana sadaqaysto inaad adaguna ashuuku waan sadaqaystadhe aduguna waan sadaqaystadhe caruurtaana ku dhisa hadde waa baad dhisteen oo aad labaa dhinac ka taagantihiin hawshu waa isku dhammaata muttafaqun calayh dadna waxaa weeye dahabka saasay iskaga ilaaliyeen meesha cidladaa iska yaalee dagan bay saa dadna way isku laayeen oo boqolkiiba sagaashan sagaal bay iska dilhayaan wey maxaa iimaankii baa isbedele wey adduunya jacaylkii iyo baa markan dambana iimaankii baa gaasiray adduunyana waa la jecel marka horena waa dadkii bilowgiiso waa la wanaagsanaa oo dadku waxbaa u dhaqanaa oo ilaahay baa laga cabsanaya waa la xalaal miiranayay oo xumaha laga sariiganay saanbuu adduunku isu gurahayaawo idinkii awowiyaashiin isku mid ma tihiin iska daa cidka dhalay ee aabbihiin dhalay ama hooyadiin dhalay iyo idinku isku xaalmirad ma tihiin wixii aqoon darre u geysan mooyeen diinta intay ka yaqaanaan waa idinkaga cabsi badnaayeen shaki ma laha dib fiiriya taarikhdooda aqriya mutafaqun calayh wa canhu radi allahu tacaala annahu samica rasul la sal slam yaquul kaana imra'ataani laba dumaraa jiray macahuma bnaahuma waxaa la socday oy wateen laba wiil oy dhaleen labada dumarka ah waa xilligii nabiyulaahi daawuud iyo sulaymaan jaaa dibu yey baa yimid yey anagu caruur cuna maana aragba sideeduba carabtu dhulkooda laakiin dhurwaa yey unba wax la tegin baa lagu haya anagu libaaxun baana dhibaateeya ama dhurwaa waxyaabahan kale xoolaha mooyeen bini aadamkuma leexdaan xilay abaar dhacday oo <laughs> markaa dadkii meelaha farfadhiistay ama jabooyinka lagaga guuray la sheegay inay bahalla cuneenba waa jirtaa jaaa dibu yey yimid fadahaba bibni ixdaahuma baashan dhagaha waaweyn ee dad fara badan ee raxanaanta isula socota taasay hadda ayagu di'b yidhaahdaan laakiin inagu yeygeennu marka la yidhahdo soomaali ahaan waa bahl weerki nooc ka midow ay duureed baa anagu u dhaqaanaa tan yeyda tan aan yeyda dhahano arab soomaalida carabta kale aan u jeeda bani aadamka kale yeyduureed bay u yaqaanaan ayduureed ayduureed iyo yey iyo weerna saddexda waa inoo kale yihiin soomaali ahaan ay duureedku waa gooni eygeennanoo yar nooc kalaa ah weeye yaduna baashan dhagaha barafsane farabadan isdaba socoteen daalina imtixaanka xaggana wax wada cunta waa xayawaanka aan ku dagaalaman waxay cunhayaan neefki baa isla kii qabtay iyo kuwa kale waa isla cunayan isma riicaad hal mar ba wada haylanayaan libaaxu waa isku layn dhurwaagu waa isku layn xayawaan kale eber dhig wax wadaagga wax ogol baashaa qulqulaysaa ka jirta neefkii weynaa maantuna daba ordaya ka dhulka dhigay wuu iska sii bilaabi haddii lagu yimaado oo intoo dhanba laga qadankama laha baashaasna yey baa la yidhaahdaa amaa di'bigu waa baalkan weerka markay tilmaam hayaan akhriya kutubta weerkii weerkii weer dawac iyo muxuu ahaa iyo weer dhurwaa ya weer calaan iyo weerweyne ma maqlaanu wey war calaan waan hayaa laakiin warweyne waa hawl igu cusub midna midna dhurwaagu u jaajuusaa midna libaaxay keed ka wadaa mid libaaxunbuu ka agdhowya wiiqdiisa hadaad maqasho libax baa meesha ka dhow marka waa un isku nooca sidooduba calaa yati xaal yey baa timidoo bibni ixdaahumaa labadii gabdhood wiilashoodii wiilka miduu la dhaqaaqay baalkii cadowga ah fa qaala saaxiibtadba waxay ku tidhi inamaa dahaba bibniki wiilka la qaatay kaadi wey kana anaa dhalay sii daaweej wa qaalat اlukhra tii kale waxay tii inamaa dahaba bibniki wiilkaadigu lama tegan kaygii fataxaakama ilaa daawuud daawuud nabilahi daawuud bay u tageenoo u xukuntmay calayh الsalaaة wasalaam faqadaa bihi wiilkii soo hadhay wuxuu u xukumay lilkubra tii weynayd tii weynayd buadaa iskale way doodeen uu dhegaystay calaamo iyo qariina waxaa u muuqatay nabigu inay wiilka tan leedahay weyn ayadiibu u xukumay fakharajata calaa sulaymaan bni daawuud sulaymaanoo dee nabigu u dhalo asnad nabi ah bay ku soo baxeen iyagoo ka soo baxay daawuud xukumkiisii oo socdoy murmahayaan weli fa ahbarataahu way u warrameen waxaa la yidhi sulaymaanow aabbaan hadda u tagnay nabiylahi daawuud saasuu noo kala xukumay wiilkan anaa dhal tiyareed baa doodday tiikanla waa diidday wuxuu yidhi garti baan gelayaa mar labaadee ii imaada wuu u fadhiistay faqaala wuxuu uhi ituunii ii keena bisikiin bilaawo ii keena baynahuma ashuquhu baynakumaa aan idiin kala gooyo wey aan kala jaro waa idiin kala goynaya kalado madaxa qabso adna laguha qabso dhexdaa idinku dhufanaya faqaalat isuqraa tii yareed waxay tidhi laa tafcal ilaah ha ku barakeeye ha yeelima kala goynima tira dil raximaka allah allah kuu naxariiste huwa bnuhaabet ayadaa dhashay taweyn baa dhashay intii la kala goyn lahaa waxay tiri taweyn baa dhashay anuguna bilaash baan ku haysta ilmahaygii dhurwaa baa la tegay kan ayadaa dhashay daa kala goynin way naxariisata waa hooyo inay dhashay og tahay wiilkeedina yahay mooyaa wiilkeeda garan weyda tanaa shaydaanadu ceel suuqada weyne gabadhna yartaa wiilkeeduna way aragtaa marka waxay fadishay intii la kala goyn lahaa oo dhiman lahaa ha ha iska koro ha joogo intii la dili lahaa wax la arkay maaha tan iyadu bay ahayd faqadaa bihi lissuqraa nabiylahi slm wuxuu u xukumay wiilkii tii yaraydee danqatay muxuu deliishaday wuxuu cuskaday raadka ah naxariista danqashada tii weyned waxay tihi haa noo kala go noo kala go-a ah. binaadamba ma tiidi maxaa kala goyn bini aadamba ma ah taas ilmo ilahi hadnaloo kala gooye alimaam nasaai xadiidkaani ilaa dhowr tarjamuu kitaab alqada ugu samaystay wuxuu i xadiidka wuxuu u qaadigu mararka qaarkood inay laasimta ama ay bannaan tahay inuu yidhahdo wuxuusan samaynan waa samaynaya nabiyulahi sulaim wuxuusan yeelaynin wuxuu waan yeelaya asagoo raba inuu ku soo saaro xaqi iyo xukunkii sawaabka uu ku ogaado masaail badan buu kala baxo u tarjamaystay alimaam ibnu qayimna auruq اlxukmi xadiikan uu ku sharxay sharx fiqiyaad iyo qada iyo siyaasa ku jirtuu sharxay ka fiiriya asaguna waa muhiim kama gaadh hadda anugu muhiimaddu waxaa weeye maxaa uu sheekhu daba dhigay ammaanadii iyo alla kacabsigii laba nin waxay u diideen ashuun dahaba ah inay qaataan midna diin xumadeedii ruux nool in loo kala gooyo waa adduunka isbedelaya iyagoo reer banu israiil dhex joogay isu dhex yaaleen in wanaagsan oo fiican iyo in xun asna adduunku xilligaa dabayaqoon buu ahaa oo lasii kala dhowaanayaa buu yeedhi waa horu adduunku soo foorarsaday waxaa kaloo ku jirta qaadigu inuu qaraa'inka iyo fariisada ictimaadi karo qariinadu waa saddex qaybood daciifatun jiddan falaa tuctamadu iطlaaqan iyo mutawasita wa fiiha ikhtilaafu in la uskan kariyo in kale iyo qariina qawiya wa ra'yu اljumhuuri waa jawaazu ictimaadi bal wujuubuhu in la cuskan karaa yaa waajiba tanoo kalea ka mida qaacido marka meesha waxaa xadiidku uu khilaafaya cinda almuslimiina mujmaca ah lianna xukma alqaadi fi اlijtihaadiyaati laa yunqadu biاlijmac qaadigu hadduu qadiyad rido ijtihaadiyaad uu xukumo wa jara bihi اlcamalu lama burin karo wa jara bihi اlcamal waa iska tatima xataa shardi ma ah xataa mujtahidka lamida nin mujtahid mujtahidoo caalima ah masale fatwooday wadaadi wadaadii baa u yimid su-aal bay weydiiyeen wuu u xukumay wuxuu dhi sidaa sidaa ordaya labadii ruux way ku dhaqmeen hawsha lama burin karo lagama daba tegi karo la socda waxyaabaha khalad ka dhacay ka mid tahay qolyaha ku iman waxay ku leeyihin waxaan ku furay saddex dalqadood baan ku furay saddex baad igaga furan tahay baan idhi sheekhow maxaa maxaa laga soo qaadayaabuu ku leehay saddexbaa ma labaa waan weydiiyey anugu waxaa hortay wadaad mau tagta haa muxuu kuu fadwooday sidaa iyo sidaa idhaaf baan dhahaa iska ilaali hadday masale khilaafiya tahay ama ijtihaadiya tahay oo nin mujtahidoo caalima ah oo hortaa fatwoodo dadkuna ay qaataan lagama daba tegi karo fatwa almujtahidi ida jara biha alcamalu laa yunqad mana banna xataa in laga daba tago la duro iska ilaaliya xukmu lqaadi ka basii daranba fadway taa ahayd qaadigu hadduu qadiyo juziyo xukumo isagu juziyaadkunbuu xukumaaye lama burin karo sulaymaanna xukunka aabbihii buu buriyey waa mushkil marka daawuud mujtahid buu ahaa qaadiya kala xukumay sulaymaanna waa mujtahid kale xukumka aabbihii yuu ka daba tago buriyey marka waa ishkaal xukmu اlqaadi inaan laa yunqadu biاlijtihaad waxaa lagu burin karaa bاdaliil اlqaطciy aw bاdaliil الظaahir aayad iyo xadiid iyo ijmac iyo qiyaas jala lagu burin karaa laakiin ijtihaad laguma buriyo nabiyulaahi daawuud waa ijtihaaday xukun meel buu dhigay sulaymaanna waa ijtihaad meel uu buriyey marka inaan dhahan laba inoo furan qoli waxay dhaheen waxaa weeye intuusan weli kala xukumin weeye qadiyaddii buu dhegaystay intuusan weli kala xukumin buu sulaymaan soo tadakhulay say ishkaalka fiqiga uga badbaadaan qoli waxay dhaheen waana sida saxda eh waa ikhtilaafu sharaa'ic ikhtilaafu sharaa'ic weeye inaan xukmu اlqaadi bilijtihaad lagu burin karin oon lagaga daba tegi karin waa masala min shareecadannada khaas ku ah laakiin xadiidka daahirkiisu in la ma bahan nas bannaanka yaallo weeye riwaayadkiisu waxay tilmaamayaan dhammaantood inuu xukumka riday nabiyulaahi daawuud haddaad arkaysa faqada bihi lilkubra marka waxaa weeye haddaad odhan lahayd nebi daawuud baa khaldamay haddee ambiyadu hadday xataa sulmaseegteeyaan khalad weynoo qadaayaadkan ku saabsan oo aayad iyo xadiid iyo ijmaac iyo qiyaas jeli ah khilaafi kara kuma dhacaan xiguu sulmaseegta yar oo min baabi siyaat abraari wa xasanaat lmuqarabiin ahaa cafa allaahu canka limaadinta oo kale citaab yar wuxuu ka iman kara lakiin khaladkan weyne sulaymaan uu arkay see daawud u waayo almuhim waxaa wanaagsan in la yidhaahdo waa ikhtilaafu shariicatayn fi اlmasaa'il eh, aljuز'iya weeye la fi اlusul muttafaqun caleyh almuhim qaadigu wuxuu u baahan yahay garaad sare inuu leeyahay caqli badan garaad sare waa inuu leeyahay fiidhooni iyo faham howlahan dhagarta la samaynayo midba markuu xaajada aad ka qaadaysa dhegaysan buu ooy maanto dhan iqtiish u dhiib nafta aakhirka dambe asagaa khaa'in noqonoo tuugga dhibka wadaa asaga qaduhu marka waa hawl gooniha u baahan inaad indhaha kala hayso ilaahna dhug kuugu deeqo fahanna aad leedahay towfiiq rabbina ay la socotaad muttafaqun calay wacan mirdaas alslami radi allahu tacaala canhu qaal qaala nebi sal ly slam yadhabu asaalixuuna alwal falwal cafwan dadka wanaagsan baa tegaya alwal falwal siba si loo kala horeeyo midba mid buu ka horeeya saxaabadii baa dhammaatay taabiciin baa dhammaaday raggii ku xigay baa dhammaaday saas unbay u tagaaya dadka suubana ahlukhayrka ah wayabqa waxaa hari waaga dambe marka la dhammaado xuhaalatun xabatuullo buunsha hadhi ka xuhaalati shaciiri heedda ama gerbida buunshaheedoo kale ah ama dhintaagoo kale ah aw tamri timirta duugado baqaarkudaaha ah laa yubaalihim اllahu ilah usan dan ka lahayn baalatan wax dan ah ay baaliyatan ba asalkeeda ahayd laakiin ilaahay wax muraad uu ka leeyahay oo wax qiimo agtiisa ay ku leeyihin waa dad xaqiirina weeye adilaa idan xadiidkii cilbaa sulami baa ku laa taquumu الsaaca ila calى xuhaalatin min الnaas baa fasiraya iyaamadu waxay ku dhacdaaba dadka dadka u shar badan ee u liita u xaqiran gaaladii aynu soo maraynay sida dameeraha isu booday xadiikii cabdulahi bn camni caasna ku yimid kii saxii bukhaari kayfa anta idaa baqiita fii xuhaalati min annaas aakhiru zamaanka markii la gaadho hadii aad dad xaabatuullo oo isbuunsho oon lahayn oon cadowya iska dhigi karin oon gobannimo lahayn oon karaamo lahayn oo cizo lahayn oo xumaan ka sarriganayn oon wanaag beegsanayn aad dhex joogto maxaad samayn doontaa yani waa dadka wanaagsanaa ilaahay baa qaadanaya ilaahay baa hormarinaya waxaa soo hadhaaya in malagood galay rawahu الbukhaarي وcan rifaacaة bn raafic الzurqi radي اllahu tacaalى canhu qaal jaءa jibriilu jibriil baa yimid ilى الnabiy subxanaه sl slm qaala markaasuu jibriil wuxuu yidhi maa tacuduuna ahla badrin fiikum reer bader dhexdiinna maxay ka yihiin maxaad ku tirisaan maxaad ku xisaabisaan xagga fadliga iyo qiimaha iyo qaayaha qaala nabigu wuxuu yidhi min afdal اlmuslimiin muslimiinta kuwa u fadli badan bay noo yihiin reer bader kuwa muslimiinta u fadli badan baan ku tirinnaa inay ka mid yihiin aw kalimatan ama weer buu nabigu yidhi naxwaha taa ku dhow qaal wuxuu uhi jibriil wakadalika man shahida badran min almalaa'ika malaa'igtii bader ka qayb gashana sidaasoo kale malaa'ig dadka u fadli badan u qiimo badan bay noo yihiin annaguna rawahu albukhaari dadna reer bader baa u qiimo badnaa si guud malaa'igna malaa'igtii bader timid waana halka maalin ay dagaalameen malaa'ig ay dagaalanta wey dagaalaha iyo madowga iyo hirka muslimiintaay badin jireen laakiin bader seeftay la baxeen waa dagaalameen qurayshtii dhammaatay baa ka sheekaysay si wixii ku dhacay kii cabaas ka sheekeeyey malaggii soo qabtay ee dhulka dhigay inuusan ahayn odagan ansaariga ee tabarta yare uu ahaa nin derbi ka qariyey malag baa helay marka nabigaa sheegay cala slam maalinkaa way dagaleen malaa'igtu laakiin inta kale xifdi iyo ciidankoo la badiyo ciidankoo boqola iyo malaa'igtu buuxinayan kaasoo kun kula noqonaya kun nin ilaa amminkan hawshaa way jirtaa muslimiinta dhabtae dagaalamoo kale way ka sheekeeyaan <clears throat> laakiin nabigu beder inay dagaaleen inoo sheegay saxaabaduna ay sheegeen almuhim dagaalkaas dagaal wuxuu ahaa macrakat اlfurqaan xaq iyo baail baa ku kala baxay waa carcarti koobaad taariikh baa lagu galay marka malaa'igtuna baaldahabay ku qaaatay muslimiintuna baaldahabay ku qaateen cinda allahi subxaanaه wa tacaala rawa buhaari <clears throat> idan waa mansuuraadka hadde fadligii reer beder ayuu sheekhu rabaa inuu meesha ku muujiyo idan muxuu u keenay reer baderna waa horay dhammaadeen wey xadiidkii horena muxuu yidhi oo ka horreeyey yadhabu asaalixuuna falwal falwal axaadiistuus dabadhigay nawowi macno gooni uu ka leeyahay tartiib fanni uu ku wadaa isagoo wuxuu daysana uu ka dhigo geeldiida uu ka dhiga haddana munaasabaad buu eegaya wa can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala qala rasul sal lay slam ida anzla allahu tacaala biqowmin cadaaba ilaahay hadduu qolyo cadaab ku sii daayo ku dejiyo oo cirka e, ay gantaale kaga yimaadaan ama abaar lagu sii daayo ama colaad lagu sii daayo ama cuduro asaaba alcadaabu cadaabka adduunya wuxuu ku dhacahayaa man kaana fiihim ay min asaalixiin dadka dhex joogo wanaagsan waa asiibahaya uma intaa kadib marka adduunka lagu leedo bucuu calىa acmaalihim in walba camalkiisi baa lagu soo saaraya muttafaqun calayh baabkii koobaad baan xadiidkan kusoo maray min xadiii caaisha baabkii koobaad xadiidkii labaad ayuu ahaa isagoo min xadiii caaisha oon soo maray baad soo martee idan xadiidka ibni cumar iyo axaadiidta lamidka qaacidadii caamkahayd bay culimmadu u deliishadaan cuquubada dunyawiga ah dadka waa loo simaa dadka caqubada dunyawiga dadka waa loo sameeyaa eh, eh, coronavirus baa dhacay maxaa nin suuban iyo niiyo nin xunba waa lagu galay soomaalida way yaqaanaan xadiidka qaacidiisu waxay dhahaan dabku munaafiq shaday waxaa ku gubta mu'min baa ku gubta way ogyihiin adduunka mixankiisii fitankiisu waa loo siman walidaalika man kaara sawaada qowmin fahuwa minhum hadaad gaala ku dhex jirto gaalada intay la miro adugu aad ku dhimato waxbaad muslim muslimka looma haysto muslimka waxba lama weydiina adu maxaa ku dhex dhigay ninkii qoom dhex badiya idan kii xumaa ee dhex fadhiistay muslimiin wanaag meeshu ku haya ilaahay waa cafiyey qowmun laa yashqa jaliisuhum wanaag dad wanagsada ku dhex dhuumatana lagaa dhex saari maayo ilaa aakhare laga gaadhahayo haddaad dad xun dhex gashana waad eedi xukunka adduunyadu waa fitanka fitankan same waxay la mid yihiin nicamka kale roobku waa cirku ka yimaadaa gaal iyo muslimba waa ka faa'iidaystaan gaaladaa mararka qaarkood u badanba dhulkooda wax ka roob badanba maad arag idan waxaa weeye ha u qaadanin wey cuquubada dunyawiga haddii lagu sinaaday tii aakharana in lagu simayaa ma aha aakhare waa la kala bixi daahir wax kuma dhisna xaqaa'iq baa wax lagu dhisahaya yowma tubla saraa'ir can jaabir radi allahu tacaala canhu qaal kaana jidcun yaquumu ilayhi الnabi sal ly slam xadiidka waxaa kaloo daliishada maalikiyada xanafiyada masalo usuulan isku haynayna nagu jebiyeenoo xadiidkan bay daliishadaan waxay leeyihiin waxaa bannaan jawaazu اlqiyaasi cala afcaali اllahi subxaanaه wa tacaala jawaazu اlqiyaasi cala afcaali اllah allihii subxaanahu wa tacaala kala saari karay mujrimka iyo miskiinka kala sooci karay ee garanaya gaalkii iyo muslimka kala sooci karay ee inta dembiga gashay keliya toogan kara ayaa isku xaabqaaday yidhahdeen xanafiya maalikiyu annagoo addoommo ducafaa oo bashar ah oo waxba aana kala sooci karin ka mukree la qasbay ka hawsha raba fidnawadaha miskiinka weliga munaafiqa aan kala sooci karin wixii meeshan isku jira waa isku jibinaa dha maalikiyu iyo xanafiyu qiyaasan calى afcaali اllaahi fi اlcuquuba اdunyawiya xadiikan xadiidka lamida ayay daliishadeen marka ibnu taymiina wuu rajaxay wuxu uhi waa runtood baxti dheer buu fataawada ku leeyahay marka marka meesha shaaficiya xanaabilo way ku gacan galeen وcan jabir radi allahu tacaala canhu qaal kaana jidcun yaquum baxiga hadda ku saabsan xanafiyadu ay ka hadleen maalikiyadu ee usuul fiqiga meel yar baad ku arkaysaa kutubta badankood ku arki maysid ma soo qaadaan kutub almutakalimiin oo usuul fiqiga iyo kutub shaafici ma soo qaadahayaan laakiin maalikiyadu waad arkaysaa baxiga iyagoo kutubtooda ibnu qasaar muqadimadiisa iyo xanafiyadu kutubtooda way soo qaadayaan kaana jidcun yaquumu ilayhi اnabiyu dogob ama tiir baa nabigu ku tiirsan jiray intaan mimbarka loo dhisin buu nabigu ku khudbayn jiro ku tiirsan jiro cuskan jiro dhabarka uu saari jiray ama uu garabka saari jiray yacni wuxuu u jeedaa fi lkhudbati khudbadu nabigu tiirka asaga xaggiisa u istaagi jiro dhabarka uu saari jiray ama uu ku tiirsan jiray ama gacantuu saari jiro waa cuskan jiray falamaa wudica almimbaru mimbarkii markii meesha lasoo dhigay nabiguna tiirka uu ka fogaaday samicnaa waxaanu maqalay liljadci dogobkii ama tiirkii timirta ahaa mila aswaat alcishaari hal ololayso soodkeedoga cishaar waa hasha sidkeedu dhammaaday ee la yidhaahdaa sida haweeneyda nufasada ah loo yidhaahdo ayaa hasha sidkeedu dhammaaday bishii tobnaad gasha waa bishay umuli lahayde yaa la yidhahdaa cishaar baana lagu jamciyaa mila aswaat alcishaari neef geelo ololaya codkii oo kale baa yuu dhawaaqay oo afkuba furtayba tiirkii iyo dogobkii xatى nazla الnabiy nabigu uu soo degay fawadaca yadahu gacantiisa uu saaray calayhi cala اljidci fasakana markaasuu xasilay oo degay qaboobay wa fii riwaayatin falama kaana ywm اljumca maalinka jumcada marka la gaadhay qacada الnabiyu nabigu wuxuu ku fadhiistay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh cala lmimbari mimbarkii loo sameeyey cusba fasaaxat الnakhlatu jidci ba haddaad soo marteen oo dogob iyo jirid weyn ah haddana in geedkii laga sameeya laguu sheegay inuu timir ahaa fasaaxat الnakhlatu geedkii timirtaabaa dhawaaqay allatii timirtaasoo kaana yakhtubu cindaha nabiga uu ku khudba akhrihi jiray mimbarmeesha mixraabkeena ku aadanayd masaajidka nabi maxamed meel hul oo mixraab oo saana malahayn tiirkaas lagu garan jiro astaan u ahaa xataa kaadid ilaa ay sigtay an tanshaqa inay dilaacdo way oloshay way dhawaaqday ilaa ay dilaaci gaadhay wa fii riwaayatin fasaaxad way miraadday geedkiibaa miraadaya siyaaxa sabiyi ilmaha yarka asuu miraada dilaaco gale fanazla nabigaa soo degay calayh salaat wasalaam xataa akhadaha ilaa uu gacanta saaro fadamaha ilayhi uu xabadkiisiiyo beerkiisaba u dumay nabigu bogu ku qabtay fajacalad waxay guda gashay markuu nabigu xabadka saaro boga saaray tainu inay reemayso ama gurxamayso aniina ilmaha yarkaas u taho kale ilmu ooyahay marka inti la saaro la aamusiiyo xoguu inuu yar gurxamuhu oohinta iska guro soo maa ila dubba lama caburin karee oohin iska gurud bay bilowday inay aamusaysa dejinayso aladii ilmahaasoo yusakatu la aamusinayso u taaha ama u gurxamo ayay u dhawaaqday xata istaqarad ilaa ay degtay qabowday oohinta ay dhammaysatay iyo reenkii qaala wuxuu idhi E, nabigu wuxuu yidhi bakat calaa maa kaanat tasmacu min adikri nabi allo maxay leewday baa le geedku wuxuu nabigu dikrigii aan iyo xuska alleen dusheeda ku xusi jiray ama aan cuskan jiraybay yay weydo tiibay la oyday ilan geed kale lagu wareegay geed baa geed ahmay leed anig maxaa layga tegay nabi maxamed maxaa aniga layga qaatay wey bakad waxay u oyday calaa maa kaanat tasmacu waxay maqli jirtay dartiibay u oydo min adikri xus allah rawaahu albukhaari hadduu geed marka nabi maxamed u hiloobay oo waxaasoo uu sameeyey miraada iyo muraadilaaca innagaa ka mudan haddaynu muslimiin nahay وcan abi aclabة اlkhushani waxaa ku jira marka mucjiz mucjaad alayh الsalaaة wasalam shaafic baa la weydiiyey oo la yidhi nabi llahi ciisa alayh الsalaaة waslam iyo nabi llahi muxamed yaa mucjizo cuslaa baa la yidhi imaamku wuxuu yidhi mucjizaadka macnawi intaan la gaarin oo qur'aanka ah oo mucjisa lamida ah ilah adduunka uusan keenin xagga kale lagu taageeray ciise iyo nabi maxamed aan fiirina buuri nabi ciise mucjisa u wadnad maxay ahayd axad dhintay inuu soo nooleeyo intuu ilaahay baryo ilaahayow nabta ku soo celi taana wuxuu marka loo fiiriyo geed ingeganoo dogoba oo madaxa laga jaro oo xagga laga jaro oo la qoro oo meel lagu tiiriya inuu dagaalamo uu xaajoodo uu ooyo oo sidii ilmihii u hadlo oo gartiisa qaata ilaa uu nabigu sasabay tanaa ka daran bu mucjizanaa ka weyn min mucjizati ciisa lanno meydku naf baaba horaan ku jirtaye ayadun baa la soo ceshay soo maa geed qallalan oo dogob oo salka laga gooyo oo meeshaa taalaan jiray taagnaan jiray in naf la geliyo u hadlo oo uu gartiisa qaato iyo ruux noolaan jiray oo nafta lagu soo celiya kii adag iskuma dhowo iskuma dhowo wax walba mucjizaadka u qiimo badanee u xoog badan baa nabiga laga siiyey calayh salaatu wasalaam baraahinta nubuwada iyo aayaat risaala wacan abi aclabata alkhushani jurhuum ibnu naashir jurhamna magaciisa waa lagu sheegay saxaabigan xagga aabbihiina naashirkaasi ragga badan maba sheegaan bee naashib iyo naashim baaba loo in naashim la bilmiim iyo in naashib bilba la akhriyo labadaasaaba loo badan yahay xagga aabihii naashirkaasi abu xaatim arasis wuxuu waa jurhuum ibni camrin walaysa ibna naashir buu asna yidhahda almihim waa saxaabi macluuma abtirkaaba lasku maandhaafe can rasuuli lah sal ly slam qaal in allaha subxaanahu wa tacaala farada wuxuu rabbi gooyou qadara oo jaangooyey faraa'ido waajibaad buu idin saaray falaa tudayicuuha dayicina yaan la baylihinin wixii waajiba rabbi idin saaray salaadii zakadii xajkii soomkii jihaadkii iyo wanaagga ummadda la faray iyo xumuhu laga reebay wixii la halmaala waxadda ilaahay wuxuu seereeyey xuduudan seeruu dhigay falaa tactaduuha haka tallaabina ha ka tallaabsanina iska ashyaa waxna wuu idinka mamnuucay falaa tantahikuuha ha dilaacinoo ku dhicina wasakata can ashyaa ashyaa masaaila rabbi waa ka aamusay raxmatan lakum laa jahlan ilaahay waa naxariisu idin naxariisan buu ka aamusay inuu idiin caddeeyo ma xalaalba ma xaaraamba ma waajibba ma sunna looma bixin hayra nisaai halmaan la'aan falaa tabxaثu canha qodqodina hadabagelina abbaarina xadiiun xasan rawahu daara qutni wahayruhu xaakim baa hortiina saxiix yeeloo wariya xadiidkan waxay culimmadu leeyihiin xadiid lamida shareecada kuma imanin maxaa yeelay oo dhan buu afar waaxood basa ka dhigay waaba intaaba waajibaad muxaramaad xuduud iyo maskuutun canhu waaba afartaa keliya waajibaadku waa faraaisha waxyaabay rabbi idin saaray qolyahan qaanuuniyiinta suma dhahaan dadku u sameyn xuquuqda iyo waajibaadka xagee ka annaga inaga xadahayaan markaas xili annagaa dejinay bini aadan beentiisa yaa kugu daran wadaad maqhribi masri ah yaa waa dhowd wuxuu qoray kitaab afar mujallada mase shan buu ahaa almuqaaranaat atashriiciya cabdalla sayid nin la yidhaahdo qaanuunkii u qiimo badnaa cinda alkafara ee aslu tamadunka iyo alqaanuun alfaransi buu soo qaaday oo thawra alfaransi waxaas ayada baashan dhashay balaayada kii casriga hadduu soo qaaday iyo wuxuu muqaaraneeyey madhab almaaliki mas'alo walbo qaanuunka faransiga ku jirta meeshay ka soo qaateen iyo say u xadeen iyo waxay ka bedeleen buu sheegay mujaladkeedii raqamkeedii wixii o dhanba marka waa tuugo tuugo waxba ma keeni karaan xaggan tashriicaadka iyo nidaamka madaniga ah waxayba barteen markay caalamul ay ku soo duuleen timaha hoose siliskaga xidha maysan aqoonin qabiis maysan aqoonin xaydka gabdhoodu kamaysan qabaysan jirin ayagu saxarada iskama dhaqi kaadi iskama dha waxaa ka sheekeeyey usaan munqid salaaxuddiin raggii la socday culummada ah iyo raggii ah ka sheekeeyey waxay ahaayeen bahalla socda oo urahaya bullaacad guuraysa masquul socotay ahaayeen nadaafada iyo reemagaalnimada iyo hawshaas muslimiinta ka bartaan ayaga ataa way qirayaan saa darteed muslimiintu ay hormareen ay dowladaha lahaayeen ay indhaha kala hayeen ayagu waxay ku jireen musqulay ku jireenoo baniaadam maysa marka taarikhda kuma daran way ka reebaan alcusuur alwusta alcusuur alxajariya ay dhahaan ma sheegaan waxay ka soo bilaabaan xilliga innaga nugu fahmaysnay wax naga barteen kadib bay ka bilaabaan saa akhriya taarikh la socda afar boqoloo sana laguga iyo xilliga maraykan la helayo xilliga yurub yar kacday ee kaniisada lagu kacay war waagi hore doofiyo daanyeero taarikhda muslimiinta haya nadaafad shuqulba kumay lahaa koray yararkee soomaaliyeed ee gabdhaha caddaanka guursaday mid maal halismay arg sida loo cadayduu ibaray weji la soo kaco inaan weji dhaqdu ibaray faraxabku ibaray markore maxay ahayd duaag waxaan bani aadan ma ah yo been idiin sheegi cadiinkooda sambab wey faa'iido saas kuma jiro waad ku baaba'aysaa almuhim waxaan oga jeedaa xadiidkaani taa waa gaftare waa xaqiiqa jirta xagga nadaafadooda waa shuqulkumayla keliya waxay idan sireen markay soo kaceen horumarkii in qalabka milatari la sameeyo adduunyada laga laga faa'iidaysto ilaahay musakharaadku dhex dhigay iyo canaasirtaani wax soo saar la sameeyo baa idinku cudur idinku dhacay ood la tahay ninkii wax samayn lahaa waad caayaysa ninkii toorida idiin samayn lahaa kii biraha idiin tumi lahaa faaska kii baaruudda intuu waxeeyo qoriba inoo samayn lahaa salaaxudiin markuu baytulmaqdis furanayay iyo casqalaan gaaladii markii intay qalacdo waaweyn samaysteen loo geli waayey laba laga keenay dimishka oo muslimiin ah oo mujaahidiin ah ayaa waxay sameeyeen shay intii meel lagu bilbilo kadibna liib lagu dhufan qarxahay adduunka dhan rogahay nimanka hindiya laga doono wax lamid laba wadaad bay ahaayeenoo tuquurta ka dagaalami jiray waagi dambe waa la dilay gaalada intay ogaatay baa la sameeyey taqniyadan tekhnolojiga haddii aad sii wadi lahaydeen gaaladima soo gaadheen waa laydin qaybiyey kadibna hubc baa laydin dhibay kadibna he eh, Hmm. marka xadiidku afar waaxood shareecadu waaba intaaba waajibaad alxuquuq walwaajibaad halkan ay ka xadeen iyo meelahayna aan u jeedaa muhiimaddu waa faraa'id waajib ku oo waxaa samee la imow kama tegi kartid haddaad ka tagtana malagaabaa galay waxadda xuduudan falaa tactaduuha xuduuddu waa maxay shay walba ilaahay xad buu u samey in la dhaafo lama ogolo bidcad ku dhacaysa shaygii banaanaa inaad dhaafta lama ogolo shaygii xaaraanta inaad ka soko dhigta lama ogolo waajibkii inaad dhaafta lama ogolo xuduudaasi waxay noqon kartaa waajibkii sunnadii karaahadii mubaaxii muxaramkii shanta way soo geli karaa maxaa yeele shareecadu mid walba xad bay u samaysay seeraha sharcigu dhigay in la dilaaciyo lama ogolo haddii la dilaaciyo laba mid baa dhici in gaalnimo loo golo ama bidca loo galo siira jibisa noqonina xuduuddu marka taasay noqotaa waxay kaloo noqotaa xuduudda cuquubaadka leh sida zinadii qadfigii liwaadkii sariqadii khamradii qaaicu dariiqnimadii waxaa kaloo xuduudda lagu idlaaqa mustalax intaa ka khaasanoo ah waa dunuubta ilaahay uu ka dhigay sharcigu ka ama waa xuduud waa shay walbo sharcigu jideeye oon looga in la dhaafo laga soko ama laga antara midna aan loo galayn qaybta saddexaad waxarama ashyaa waxbuu idinka mamnuucay ha taabanina ha samaynina wey shayna ha dhaafin weeye ha ka boodin ha samaynin bay kale yihiin falaa tantahikuha maxaa soo hadhay ashyaaiska mima mima sakata canhu اllah wuxuu rabbi ka aamusaya nabigu uusan ka hadlin ha qodqodina laa tasalu can ashyaaa wey wa karata su'aal joojiya dadka waxaa u dembi weyn su'aal keenay oo nabiga qodqoday shay aan la xarimin yidhi ma xaaraan ba kadibna umar xugum laga soo deji ummaddii laga xarimo muslimiintan ay ku rafaadeen su'aashiisi ayay eedeen yani idan macfuun canhu oo waa shaygan xukumkiisa naloo sheegin waa waajibna lama dhihin laa binasi walaa bilistinbaad waa xaaraanna lama dhihin laa binasi walaa bilistinbaad waa karaaho waa mubaax waa mustaxab midna lama odhan waa mandiqa qiimo badan waa ta lagu nool yahay wax badanoo ka mida shay rabbi baa kaa mamnuucay mafsaduu og ku saaray waad ku liibaanyaa intaasoo wada socoto oo si ah ha tallaabin shareecada teendadeeda ha ka bixin bacdaa ha dilaacinin seerigoys ha noqon hareecadii intaabaa nabiga ku soo koobay xadiidkaani waa min xadiii makxuul ashaami can abi aclabata alkhushani wadaaddaha ka hadla xadiidkoo daciifiya oo dura waxayna leeyihiin laba cilay sheegaan makxuul ashaami waxba kama maqal bay dhincan abi aclabata alkhushani ra'yigana ra'yi musalama ma aha wadaaddaa sheegay wadaadana waa diidan bukhaari iyo tirmidi iyo jamaaca ibnu yuunus baa yidhi samaacu waa sugan yahay wa huwa sawaab maxaa yeelay makxuula shaami abuthaclaba isku beledna waa joogeen da ahaanna ku soo gaadhay in badan buu la joogay isku beled bay ahaayeen asagoo nin weyna ayuu sheekhan saxaabiga la noolaa marka da iyo beled ahaan iyo casri ahaan buu la noolaa wabittaali jamaaca min almuxadisiin alkibaar baa samaaca sugay oo bukhaari ka mid yahay taa culays ma laha waxaa kaloo lagu cileeyaa alikhtilaaf calaa makxuul waqfan wa rafcan ma marfuuc ba mise waa mursal ma mawquuf ba mise waa marfuuc bay isku khilaafeenoo ma min kalaami makxuul baa mise min kalaami abi aclaba mise waa min kalaami rasullah ba laisku khilaafay daara qudni cilalka xadiidkan la weydiiyey wuxuu yihi wاsawaabu wاlashbahu bالsawaabi alrafcu wa huwa اlmashhuur buuri daara qudni cilalka wuxuu yidhi sida khilaafku markuu keeno duruqdii ka hadlay buu yidhi sidaas xaqa u dhow inuu marfuuc yahay oo min kalaami rasuulilahi sal l slm uu yahay saasaana caan ah marka xadiidku waa xadiid xasana nawowi horte waxaa taxsiiniyey abubakar ibnu samcaani fii amaalihi aad buuna xadiidkan u sharxay kadalika alxaafid alciraaqi baa ka dambeeyey oo asaguna taxsiiniyey alxaafid alciraaqi fii amaalihi sakhaawi fii takhriiji lilarbaiina اnawowiya idan siday wadaadaha mareen baa xoog badan xadiidku waa xadiid xasan ah ibnu rajab intuu cilada ka hadlay wuxuu ku xoojiyey min xayu atalmiix la tasriix wuxuu ku xoojiyey shawaahidda xadiidka shawaahid aad fara badan buu leeyahay can cabdillah abi wfa radi allahu tacala canhuma qaal ghazowna maca rasuuli illah rasuulka ilaahi la duullay sabca ghazawaatin toddoba duulaan na'kulu ljaraada annagoo ayaxa nabigu ayax weligii ma laakiin saxaabadu cunayso ooma diidin wa fii riwaayatin na'kulu macahu ljaraad la jirankii nabigoo nala jooga isagoo nugu qoonsanin oo nugu dafirin baanu toddoba duulaan la duulle oon bahalkaasi calaf iyo naf ka daynay de naf baa u laga soo maray wey diinka uhiilintiisa iyo ugargaaridiisa laga soo maray marka dambena waxaa la gaari doonaa xilli adduunyadii dahabka wax qaatan la waayo waxaa ka dambayn xilli laysku laayo وcan abi hurata radi allahu tacaala canhu ana nbi sal slm qaala wuxuu yidhi laa yuldaqu lmuminu ruuxa muminka ah lagama qaniino min juxrin god waaxidin oo keliya maratayn laba jeer ama laba goor muttafaqun calayh xadiidku sababkiisu wuxuu ahaa ninkii dhibka badnaay abu ciza la odhan jiray walaalaha ahayn muscab bni cumayr ciidankii quraysheed buu soo raco waa kii beder lagu dagaalamay gacan baa lagu dhigay markaasuu calaa caloli waa laysoo qasbay waa hawshaanu diyaarumaahay nebi maxamedow isii daa maanta igu magac abaal itaaruu yidhi iyo ergese abaal nabigu waa sii orod buu iska tag biduuni fidyatin walaa shay baa yaa la sii kadib ku sheegey wuxuu yidhi nebi maxamed waan soo sira markuu ku sheekeeye oo qoreysh fadhiyadeedii iyo warkii baa soo gaadhay waa layska sugay dagaalkii uxud buu ayuu dana soo raacay kadib baa raggii la qabtay buu ku jiray maxaabiista ah rag yaroo la helay buu ku jiray iyo dagaal maka u dhexeeye beder iyo uxud baa lagu qabtayna waa la sheegaa dagaal labaad baa ninka lagu qabtay markaas nabi maxamed cafi nabi wuxuu yidhi inaad garka saa hareedka ood haddana maka mar ku sheekayso dhici maysa hala dilo saasaa lagu dilay marka waxaa weeye xadiidku macnihiisu waa laisku qabtaay xadiid kaluna daahiraan khilaafaya oo ahaa almu'minu khirun kariib almumin hiru kariim wاlfaajiru khibun la'iim calaa kalaamin fii sixatihi ruuxa muminka ah waa gob dagana ah waa dagana gob ah wuu iska dagan yahay wax ma dabagalgalo ma qodqod badno waa la yarxaabiyaa muminka marar badan xadiiku saasuu le isago almumin hirun kariim kanna wuxuu leeyahay laa yubdaq اlmumin min juxrin juxrin waaxidin maratayn isma diidayaan ruuxa muslimku abci ahaan waxaa laga rabaa ixsaanu danni binnaas dadku inuu malo wanaagsan u qaado dareen badan uusan ka qaadin laakiin marku dareenka dhagarto ay muuqato waa inuu fidhoon yahay indhaha kala qaado waa kala baab utun inaad qabto uu dareen kugu taago indhaha caddayso ruux walba aad tuug iyo khaa'in moodo waa liidnaa haddee dadka inaad qodqoto dabagashaan liidnaan kale weeye taasuu nabigu horaan u diiday muslimiinta laakiin muqafal wax kasta la marinhayo oo iska allowsahala lama ogolo dadka sumintu kaa ceebaynaya ummaddana waa jebinaya kii sayidina cumar iyo lastu bikhabin walkhaba yakhdacuni dhagarow miibu laakiin nin dhagar qabanaya ima dagi kara nin wuxuu ku soo baxay toori laba aflaa saa wahay maxay ahayd hilib baan ku cunahay ummatana hilib lagu cunaa tarag baa lagu laayaaye ma hilib baa kan lagu cunaa yani inaad fahmi karto mutafaqu calayh wa canhu qaala qaala rasul sal slam alaaatun saddex laa yukalimhum allahu yowma alqiyaama ilaahay lama hadlo kalaama raxmatin baa laga wadaa walaa yanduru ilayhim nadara raxmatin baa laga wadaa mana eego walaa yusakiihim mana tahiru dembi uma dhaafo walahum cadaabun aliim cadaab xanuujiyana waa leeyihiin midka koobaad rajulun wey calaa fadli maai nin dul jooga biyo dheeraad wey biyo ka badan buu haystaa bilfalaati meel cidlo ceersale ah yamnacu u diidaya min ibni sabiil meel cidluu joogaa oon waddo kala marin biyo kalena aan laga helaynin musaafirkuna uu maro dadkii musaafiriinta masaakiintaba biyihii u diidaya mana siinayo ninka asaga haddee malgii baaba galayba cinda almaalikiya wاlxanafiya dadka kadalika usuul xanaabila washaafici way keenaysaa haddii biyaha intaad ninka u diiddo usaa ku dhinto diyiisibaa lagugu leehay diyadiisii baa lagugu leeyahay qaatil baa tahay qaatil baad noqonaysa midka labaadi wa rajulun weeye baayaca rajulan nin wax ka iibsaday bisilcatin badeeca ka gorgoriyey ka iibiyey bacda alcasri casrka dabadii casrku waa wakhti adag weeye oo aad iyo aad alla agtiisa qiimo ku waa la yska ilaaliyaa faxalafa dhaartay bilaahi alla ku dhaartay la akhadaha inuu ku soo qado ogu fadhido bikada wakada intaa intaas qiimihii asalkaabuu ka hadlaya fasadaqahu mushtarigiibaa markaas saa u rumeeyey wa huwa calaa hayri daalika shaygun uu saa ku sheegtay kow horta been baad sheegtayoo waxaad tiri wuxuu igu fadhiyaa boqol isagoo fadhiya konton labo bacd alcasr baa haddana xaaladu maraysaa saddex been bad alla dhaaratay afar miskiinkii muslimkaa ee mushtarigaa beenti buu kugu rumeeyey afar dembi midka saddexaad ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan eegin xaggana uusan la hadlin xaggana u naxariisanin cadaab kulla uu sugayo rajulun way baayaca imaaman nin madaxweyne xadi la galay iyo ballan mas baa loo jeedaa laa yubaayicuhu axdu oo lama gelayo ama uma dooranayo ilaa lidunyan adduunya mooye Hmm, wuxuu u kahelunbuu rabaa wax adduunka ka taagan wey haddiiba la helo weeye <laughs> mid la doorto muslima fain acطaahu minha adduunyadoodu wax ka siiyo wafaa ballankiibuu oofe axdigu ka soo baxyaa kii wax la siiyey wain lam yucطihi minha hadduusan u daadinin lam yafi ballankii ma oofiyo sheekh xasan cusman muxuu yidhi waxay ku maamaareen ustan nimaa dooratay iyo kugu dambaysa nimaad duugtay ood xabaalgelisa hadi iyo nimaad dooratay maalinkaasaa kugu dambay dibdambaad arkaysaa ilaa aakhare la gaadho ma jirto warkaa waxbaa ka jira muttafaqun caleyh qaybtan hore ibnu sabiilka riwaayadii kala caddaysay maalinka aakhare la tago bukhaari fii saxi lbukhaari maalinka aakhare la tago ilaahay wuxuu u yeedhayaa kii musaafiriinta u diida biyaha ay jidinka ka gooya meeshaa fadhiyey yaquulu allahu limaanici ilmaa'i alyawma amnacuka fadli kamaa manacta fada maa lam tacmal yadaaka maanta anugu kuu diidahayaa deeqdayda iyo naxariistayda aduguba adduunka waxaadan lahayn oon anugu meelaha dhigay oodan samaynin oodan keenin bad ummadda u diidda marka waa halis wey in la iska ilaaliyo xadiidkan hawshiisa oo musaafiriinta iyo masaakiinta la iska ilaaliyo oo badeecadii ganacsiga aan la aafaynin oo ninka la mas la dooranayo diin iyo dadnimo lagu doortay danta adduunye iyo danaysiga shakhsigaa la iska ilaaliyo wa canhu canu sal qaal bayna nafkhatayn labada afuuf nafkhatu sacqi iyo nafkhatu lmowt waxaa u dhaxeeya arbacuuna afartan sano ama afartan maalmood ama afartan bilood qaaluu waxay dhaheen ya abaa hurayra arbacuuna yowman afartan maalmood miyaa qaala abaytu waan diiday bur u bixi ama aan garto ama aan ooga tago amaanan garaninbe riwaayaad khaarija saxiixayn ah afartan sana ku sheegay qaaluu waxay dhaheen sana afartan sana miyaa waa yahay abaytu taana diiday bur idin dhihi maayo qaaluu waxay dhaheen afartan bilood miyaa laga wadaa afartanka udhaxaysa labada buune la afuufaayo qaala wuxuu abaytu waan diiday wayablaa kullu shayin shay kasta wuu baaba'ahayo wuu dhammaanayaa meel alinsaani aadama xaggiisa ka ahday ilaa cajba danabi dabanicista mooye lafta u yeeray cajbu danabka dabasagaar iyo dabaanaan iyo dabanicis iyo dabagibin iyo waxya badan baad ku sheegtaan waa laftaa wey waa laf carjowbaa xoog badan baa ilaahay ku duubay ayaduna waaba jilisana laftaasi adag ma aha laakiin dhakhaatiirtooda waxay caddeeyeen waa shayga ogu adaga ugu xoog badan aadamka laangaroolaha aad ku dhisanta waa meeshaas haddii dhib kaa gaadha bas wey warrawarran baad la kicun caashigardaxin baad noqoni waa meesha bani aadamku ku taagan yahay wey ilaahay baa inoo sheegaya nabi maxamed baa inoo sheegaya wayabla kullu shayin shay kastaa baaliyooba yani wuu dhammaan wey wuu dhammaan baa loo jeedaa min alinsaan aadama xaggiisa ilaa meeshaa lafta u dambaysa dabagibinta ah mooye lafdhabartan xangullahan dheer ee socda fiiqa u dambeeya weeye cajbu danabka laguu sheegay minhu min cajbi danabi cajbu danabka xaggiisa yurakabu اlkhalqu unka laga bilaaba uma yunazil اllahu subxaanaه wa tacala wuxuu soo dejinaya min aلsamaa'i cirka xaggiisa maaan biyuu ka soo dejinaya fayanbutuuna dadkaa biqlahay oo dhalanaya kamaa yanbutu albaqlu siduu doogu u dhasho muttafaqu calayh idan hawshu waa intaas ayaduna sida biniaadam waxaa laga bilaabay asalkiisa dhoobaa laga bilaabay iyo caro markuu dhintana dib waxaa laga soo celinayaa dabaqanaantiisiiba ama dabagemintiisa laga soo bilaabaya awoodda rabbi iskale subxaana wa tacaala xadiidkanna waa caam makhsuus a ah weeye waxaa laga soo reebayaa shuhadada ambiyada rususha mu'adiniinta intii laga soo reebay meesha ah wayabla kullu shay min alinsaani waa caamun anhu qaal baynama nbi sal slam fii majlisin xilligu nabigu fadhi uu fadhiyey yuxadiu اlqowma muslimiinta uu u tabinaya khayr iyo wanaag ee muxaadaro jaahu acraabiyu nin reemiyaa u yimid faqaala wuxuu yidhi maba suginba reemiya hadda moog tahay inuu isha wax ka rida iska sug mata saaca adduun goormaa la roga nabi allow adduunka goormaa la rogayaa qiyaamo gorbay dhacaysa famadaa rasuul اllahi yuxadiu اlqowm nabigu hadalkii buu watay ooma bix ninkii reemiyaga warkiisii saxaabadii u warramayaba sheekada u dhammaystiray faqaala bacdu اlqowm saxaabadii barhkood waxay yidhaahdeen samica maa qaala fakariha maa qaal waxay dhhen nabigu waa maqlay ninka reemiyigae ee istayrixinaya nabigu wuu maqlaye laakiin wuu kohday wuxuu sheegay buu kodo saasuu oga aamusa wa qaala bacdum barhkood waxay yidhaahdeen maye bal lam yasmac maya nabigu ma maqal wuu u jawaabi lahaaye xata idaa qadaa xadiiahu nabig markuu xadiikiisa dhammaystay ee saxaabadii warkii ooga dhacay u dhammeeyey ayuu wuxuu qaala yidhi ayna asaa'ilu min asaaca qiyaamo ninkii u weydiinaya meeday ku awey aw ninkii hadlahay nabigu waa og yahay laakiin aadaabta majliska aadaabta xadiidka xuquuqu naas buu ilaalinaya midda kale qiyaamo xilligay dhacayso ma aha hadda in la sheego takhiiru bayaani can waqti اlxaaja ma aha takhiiru bayaan can waqti اlxaaja ma maxaa kaaga xidhan hadda war adugu haddaad dhimato qiyaamadaada way dhacday ilaahay ka cabso ama suurka ha la rogo adoo taagan ama yaan la rogin maxaa kaa maqan dib shay loo dhigi karo wey waa shay aan laazim ahayn su-aal buu la soo qamaamay majliskii ma xurmayn nabigii ma xurmaynin alxaqu liman sabaqa ma xurmayno saxaabadii ka horraysa ma xurmayno nabigu wuxuu yidhi cafwan qaala wuxuu yidhi haa ana yaa rasuul allah nabi allow waa ika waa aniga ninkii weydiinayay qiyaamada goorma la rogaya adduun goorma la rogaya qaana wuxuu hi idaa dayicat اlamaanatu mas-uuliyadda ma kala dayaco fantadiri saaca qiyaama sug mas-uuliyadda xilka xil ninkii garanayo dhibaabay dheen way ogyihiin xilkasnimadu markay dhimato ee baashu biyo cabaa laga raaco biyo cabaa xooguu nacfi maku jira carab dhaq maku jiraa hawlo jidiin umuurahaas waa musiibo soomaalidu waagi hore ayagoo baahi u dhimanayo oo gaajadu nafta hayso ishu ku dabyar tahay bay leeyiin hebel waseeta waan fiican alxamdulillah raashin makuu keena maya waa waan wanaagsana makuu keena maxay tahay maay keentid moogta wax gunnimaa jire moogta shah maku siiyaa qada maku siiyaa ba ku leeyahay ninka gobka muxuu leeyahay ya adee buu ku dhihi ama gacantu ku qabanay ki aan soo qadinu ku leeh maxay tahay qadamu ku siiyaa cirka la'aad marka idaadu xilkasnimadu way fara badan tahay xilkii muslimiinta xilkii diinta idaa duyicat اlamaanatu xilkii markii la dayaco iyo ammaanadii iyo mas-uuliyaadkii naftaada ku saabsanaa ilaahay xaggiisa ku saabsanaa makhluuqaadka ku saabsanaa diinka fantadir saca qiyaama sugaade yaam maxay samaysa horta sidoo markay dhacdo qiyaamo dhibkay keento markay dhama wuxoo dhan baa nidaamka oo dhan duma qawaaniintii socotoo dhan baa isbadasha taagnaa waa lagu kala tegahayaa buurihii waa la bitinayaa dhulkii waa la bedelayaa ammaanadoo ladayacana maxaa ka yimaada ammaano la dayacay maxaa ka yimaada wadaaddow hmm. isu dhaxya baa ka yimaada nabigu halkaasuu u jeedaa ammaanadu iyo xilkii haddii la fudiso la dayaco qiyaamo way taagan tahay la gaarintii weynay ruuxaad aaminta ma jiro xaggeed u dhaqaaqdaa wixi o dhan baa isku dhexyaaca fantadiri saaca iska sugaba ku haysay qaala wuxuu ihi kayfa idaacatuha nabi allow si ammaan loo dayacaya qaala idaa wusida almru talada muslimiinta haddii loo tiiriyo oo loo dhiibo ilaa hayri ahli dad aan lahayn oon mudnayn fantadir qiyaamada sug waa calaamadihii qiyaamada yaryarka ahaa weeye kuwa waaweyn waa kuusha waxay ka bilowdaan khuruuju ulmahdiy waxaana u dambeeya daabada soo baxaysa dadka timbaraynaysa iyo qur-aanka qulubta laga masaxo arrimahaasaa u dambeeya iyo laba kaloo ka dambaysa rawaahu bukhaari bukhaari baa xadiidka wariya idan xadiidkii axmed baa dhammaystirahayo laa taquumu asaacatu xataa yu'tama alkhaa'in adduunka lama rogahayo ilaa khaa'inkii la aamino khaain baa la wax loo dhiibi waad ogtihin hadda hadda waxaa dhooban islii iska daa meel kale kuwa khaa'iminood ogtihiin wax u dhiibanaysaa meel kaleood aadaan mala khaa'imiin baa wax loo dhiiban ama siyaasiyiin siyaasiyiin maxay yihiin ummaddan xilkeed loo dhiibi waana khaa'imiin farooda kala xad laa taquumu saacatu xataa yu'tamana alkhaain xadiikii marka macnahaasuu kuu keenay wa canhu ana rasul la sal slam qaal yusalluuna lakum a'immadu weye bal kan ku khatima hadda sibaad iisoo dhadhowraysaan yusalluuna way idiin tukanaya lakum idinka idiin tukan walahum ayaguna laftooday ka tukanayaan idinkuna waa idin tujinayaan fain asaabuu hadday sunnadii ku habsadaan salaaddii dhammaystiraan arkaanteedii aadaabteedii sunankeed wuxoo dhan hagaajiyaan falakum idinkay ajirku idiin jiraa walahum waxaa looga tegay lilcilmi min baab aliktifaa wey ayaguna waa u jiraa hadde wain akhda'uu hadday gafaan hadday gafaan soomaa waa gaf aan salaaddu ku buraynin laga hadlaya hadda falakum wa calayhim gafkaasi idinka waa idin taabanayaa oo ajirka baa idinka nuqsaami ama ajirlaan baad noqonaysaan wa calayhim dushoodana waa saaran yahay rawahu lbukhaari maslatu lkhaa waa masalo dhib badan intaasoo nooc bay noqotaa haddaad tirada xadiidku muxuu u yidhi haddii la gafay xataa waad leedihiin dembigiisa iyaguna way leeyihiin soki laisku ogaa ma aha mukhti waa lasu cafinaya rabbana laa tuaahdina in nasiina aw akhtaana qad facaltu xadiidkii muslim min xadii ibni cabaas min xadiid abi hurayra iyo ida xakama alxaakimu faاjtahada uma akhطأ falahu ajrun waaxidu waa in asaaba falahu ajraan maxay tahay meeshaa nabigu uu leeyahay haddaad ku habsataanna ajirkiinna waa diyaar haddaad gaftaanna maynis baa idinku bilaabanoo waxbaa idinka go'ahaya khata u soo makfuur ma ahayn baad la soo jirtagi ma inaad fahamtay kaaga baahan tahay khata'a makfuurka ah waa alkhata'u fii muqaabalati اlcamdi kala fahm khata'a fii muqaabalati الsawaab wاlisaaba ah asagu wuu dhibaatuu leeyahay ama ajir dhimid ama dembi lisu qoru yeeshaa calaa tafsiilin fiihi midka la cafiyo ee ruuxa muslimka aan loo qabanaynin ee marfuuca ah waa midka ka soo horjeeda kaska kas iyo kama soo ma taqaanaan midkaa wey midka la cafiyo waa alkhaطأ fi muqaabalati اlcamdi lalkhaطأ fi muqaabalati الsawaab midkaa asaga laftiisu waxaa shardi ah inuu xaqullaahi yahay ama xaqunaas lagu cafin maayo dankii baa lagaa rabaa xaqullaahi waa inuu baabu takliif ogolo shardigu waxaa kaloo shardi ah meeshaad ku gaftayna meel ijtihaad aqbasha waa inay tahay biijmaaci اlmuslimiin waxaa tiri waan ijtihaaday waxaa ii soo baxday salaadaha shanta ah in aan laygu lahayn muslimiintana aan lagu lahayn ida اjtahada alxaakimu faasaaba falahu ajraan wida waidaa akhطأa falahu ajr waaxidu miyaa shaqaynaysa meeshaad ku gaftay waa inay tahay meel aqbasha gafitaanka iyo sambirxada loo qaadan karo haddaad usuul diin iyo duruyaat diin tiraada waa ceylo qumanaat waxaan leenahay aad gaftayba gaal baa tahay waad eedi la soco hawshaan fiiriyo waxaana ii soo baxday nebi maxamed inuu ambiye ka dambayso acaajimtuna ay ambiye leeyihiin maxay tahay hawsha nabi gooni ku ah idan waxaa weeye meeshaad ku gafayso waa inay aqbali karto ijtihaad waa inay aqbali karto in nin muslim oo iimaanle uu ku khaldamo ay aqbali karto haddaad usuushii diinka iyo macluumaadkii daruuriga aad ku bariqato bariqadaad eedi kullu khaطa'in waa maqfuur waa baaطil laa yaquulu axadu min ahli qibla waman qaala faqad kafar ogaada middaa ayada ah kulu khaطأina waa hayru makfuurna laa yaquuluhu muslimu labadaas seefood iska ilaali kulu khaطأin waa makfuur laa yaquuluhu ila اlyahuud yahuudda gaalo baan oga jeedaa waa shayaadiine kulu khaطأina waa hayru makfuurna laa yaquulu ila اlyahuud maxaa la rabaa min alkhaطأi makfuur wa minhu hayru makfuur tafsiilka diinta ka baro laakiin mushri gaalnima ku dhufleen ha igu dhihin waa muslim taa iska eel wallah subxana wa tacala aclam